alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin caaway taarikhdu tahay kun afar boqoliyo toddobiyo afartankii hijiriga bisha rabiicu lawalna ay tahay laba waxaynu bilaabaynaa suuratu nisa tafsiirkeeda suuraddan suuratu nisaa waa suura madaniya waxaanay culammadu u badiyaan dhammaan inay madani wada tahay bacdu ahlicilmi waxay ka reebeen aayadda ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha aayadda lafteeduna sida saxiixa waa madaniya waayo caamal fatxi bay soo degtay laakiin qowlka odhanaaya waa makiya wuxuu ku dhisan yahay qur'aankii maka ku soo degay waa makii kii madiine ku soo degayna waa madani buu ku dhisan yihi kan labada midnaba ku soo deginna waxaa ka dhalanaysa maki iyo madani toonna ma aha waa qowl jiroo culammada qaar qabaan ha yeeshee jumhuuru ahlicilmi waxay mareen qur'aanka soo degay qabla hijrati rasuul sala allahu alayh wasalam ila almadiina hijrada nebigu calayhi salaatu wasalaam madiina uu u hijrooday ka hor qur-aankii soo degay waa maki walow maka bayaanu ku soo degin qur'aankii soo degay bacda hijrati rasuuli sala allahu calayhi wasalam hijradii rasuulka dabadeed qur'aanka soo degayna waa madani walow nasala bimakka walow makaba ha ku soo dego madiina ha ku soo dego meel kale ha ku soo dego maka ha ku soo dego marka waxaa la eegayaa cahdigii maka nebigu deganaa iyo cahdigii madiine uu deganaa ee mawdica uu ku soo degay la eegi maayo ee zamankaa la eegaya ma ahdu makka mise waa cahdu madiina marka suuraddu dhammaanteed waa madaniya aayaadkeedu waa boqol toddobaatan iyo lix culammada qaarkoodna waxay markaa ay yidhaahdaan waa boqol toddobaatan iyo shan iyo boqol toddobaatan iyo toddobaba waa la yidhi caddiga aayaadka ama tirada aayaadka qur'aanka khilaafka la ysku khilaafayaa macnaheedu ma aha qur'aan ka maqan baa lagu darayaa ama mid ku jiraa laga reebayaa muraadku ma aha laakiin wuxuu noqonayaa khilaafka culammadu ay isku khilaafeen cadadka aayaadka yacni meel ahayd aayad dheer baa culammada qaarkood u qabaan in bartanku aayad yahay oo laba aayadood ay u qaybsan tahay culammada qaarkoodna ay u qabaan meel laba aayadood laga dhigay inay isku aayad tahay oo dhexda aayaddu aynay ku jirin ee isku aayad keliya labaduba yihiin yacnii ikhtilaafku saasuu ku yimaadaa laakiin qur'aanku wuxuu ku kooban yahay inta markaa ku sugan musxafka bayna dafatay lmusxaf inta ku sugan buu ku kooban yahay aayado ka maqan ama qur'aan ka maqani ma jiro in ka mid oo laga saarayaana ma jiro marka laga reebo bisimka suuradaha lagu bilaabayo oo madaahibtu ay isku khilaafeen ma suuradday ka mid tahay mafaatixada faatixada keliyay ka mid tahay ma fasliga suuradaha u dhaxeeyo oo gaarkeeda aba ma kama mid ahaba aqwaasha caynkaasa madaahibta afarta ah ayaa isugu khilaafsanaya culammada kaleba laakiin inta kale waxay tahay mid laysla ogol yahay bisinka ku jira suuratu namli dhexdeeda ku jira waa bacdu aayati min suurati namli iyadoo muslimiintao dhan baa ku ijmaacsan oo isku waafaqsan marka inta kale saasaa markaysaa markaa laysugu waafaqsan yahay suuraddan kollay axkaam badan baa ku sugan axkaamtaana waa arki doonnaa suwarka madanigina waxay u badan yihiin iyagoo markaa tawxiidkii ay ka warramayaan sida suwarka kaleba uga warramayaan haddana markaysaga axkaamta iyo markaysaga yacnii xalaasha iyo xaaraanta iyo axkaamta iyo waciiddadu waa ku sugan yihiin marka axkaamo badan baana ku jira hadday axkaamtii dhaxalka tahay hadday markaysa marka waxa tahay yacni marka xagga marka muxaramaadka dumarka hadday tahay intixaaraanta hadday tahay xoolaha agoonta hadday tahay waxa weeye dhaxalka hadday tahay axkaamo badan oo kale oo kala duwan ayaa ku sugan axkaamta jihaadka wax ku saabsan yacni marka ashyaa badan baa ku sugan bismi illaahi alraxmaani alraxiim yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida yaa ayuha annaasu dadow ittaquu rabbakum rabbigiin ka baqa oo iska ilaaliya cisyaanka aa rabbi caasiyaysaan iyo khilaafkaa khilaafaysaan wuxuu rabbi idinku ciqaabayo iska jira oo iska ilaaliya aladii rabbigaa laga sifaynaya aladii kaasoo khalaqakum idin abuuray min nafsin waaxida naf keliya idinka abuuray wa aadam dhammaan aadam baa laga wada abuuray bini aadamkao dhan wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa waa abuuray minhaa naftaa xaggeeda wuxuu ka abuuray zawjaha lamaanaheediyo xawaa ah buu ka abuuray wa baha minhumaa rijaalan kaiira wa nisaa'a wa minhumaa labadoodaa wuxuu ka firdhiyey oo ka farabadiyey oo ka tarmiyey rijaalan rag kaiiran fara badan wa nisaa'a iyo dumar markaa fara badan ayuu markaa ka tarmiyey wa nisaa'an wuxuu dhacaysaa sifadu markaa inay ka xadfan tahay oo iyadana loo qadariyo kasiiratan wattaquu allaha allah ka baqa alladii kaasoo tasaa'aluuna bihi ay tatasaa'aluuna bihi a wax isku weydiisanaysaan oo isku dhaarinaysaan waalarxaama ay wattaqu larxaama qaraabooyinkana ka baqa iyo raximada alarxaam waa jamcu raxim raximna waa qaraabada weeye maxaa qaraabada raxim loo yidhi waxaa raxim loo yidhi yutaraxamu biha waa laysugu naxariistaa min alraxmati baa laga keenay raxmadii oo naxariista ah ayaa laga soo ishtiqaaqoo laga soo dhambalay marka qaraabada waxaa raxim loogu magacaabay arxamna loogu jamciyey yacni waa la ysugu naxariistaa sidaas aawadeed baa arxaam loogu magacaabay waalarxaama ay wattaqu larxaama arxaamtana ka baqa waxaa ka baqdaan oo iska ilaalisaan ay an taqtacuuha inaad goysaan iska ilaaliya attaqwa min alwiqaaya waalarxaamina waa la akhriyey haddii waalarxaami qiraa'ada jarka quraa'u sabcaha qaarkood baa akhriyee waxay noqonaysaa damiirka haadaa bihi yani maxalu jarka yaalla in lagu cadfay tasaa'aluuna bihi ay tatasaa'aluuna bihi ay isku weydiisanaysaan oo isku dhaarinaysaan wal arxaama arxaamta wax isku weydiisanaysaanna yacni iska ilaaliyo iska jira inaa goysaan oo waxaa la yidhahdaa anshuduka billaah iyo as'aluka billaah iyo anshuduka marka waxaan yani as'aluka biraxim yacni erayada noocaasa la cabbiraa ina allaha kaana calaykum raqiiba ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday calaykum raqiiba korkiinna mid ilaalinaya ayuu ahaado camalkiinna koobaaya ayuu ahaaday yaa ayuha nnaasu dadow ayaa ahla makka reer makow waa tusaale maaha in lagu koobaayo ee waxaa looga jeedaa dad oo dhan in lala khitaabaayo laakiin marka ahla maka lagu fasiraayo min baabi tafsiir bilmithaal cidda loo yeedhaayo ayaa qayb ka mida la tusaaleeyey oo la sheegay looma sajeedo in lagu koobaayo muraadku ma aha ittaquu rabbakum rabbigiin ka baqa oo iska ilaaliya ay ciqaabahu ciqaabtiisa iska ilaaliya bian tutiicuuhu saa isaga ilaalinaysaan ba'd walitaswiira bian tutiicuuhu inaa ateecdaan ilaahay daacadii waxay keensanaysaa awaamirtii in la fuliyo lala yimaado nawaahidiina in laga dheeraado laga tago akhbaartiina in la rumeeyo taacadu intaasay kahesanaysaa oo taacadii maxay noqonaysaa altaacatu fi lamri limtisaal amarkii in taaca lagula yimaadaa waa imtisaal la fulinaayo wataacatu fi nahyi alijtinaab taacada nahyiguna waxay noqonaysaa in laga dheeraado wataacatu fi lkhabarna waxay noqonaysaa altasdiiq rumayn bay noqonaysa alladii kaasoo khalaqakum idin uumay ama idin abuuray min nafsin waaxida naf keliya idinka abuuray aadama aadam idinka abuuray min aadamay ka dhigantay nafta keliya waxaa loo jeedaa nebi aadam baa loo jeedaa markii hore ilaahay aadam buu abuuray ciid baanu ka abuuray dhoobuu ka abuuray aadam markii dhoobo laga abuuray dabadeed baa markaa lamaanihiisiina la abuuro xawa ah wa khalaqa minha wa khalaqa wuxuu abuuray minhaa aadam xaggiisa naftaa xaggeeda wuxuu ka abuuray zawjaha lamaanaheediyo xawa ah zawjataha lama odhan waayo qur'aanka zawjatun kuma soo aroorin labka iyo dhadiga mid walba zawjun baa la yidhaahdaa fii lugati alqur'aan aswaaj baana lagu jamciyaa marka zawj iyo zawjayn iyo aswaaj baa ku soo arooray ee zawjaatun iyo zawjatun kuma soo aroorin saas aawadeed bay culammada qaarkood yidhaahdeen in markaa zawjatun qofka dumara la yidhaahdo ta la geliyaa fasiixba ma aha bay culammada qaar yidhaahdeen fasiixba ma aha bay yidhaahdeen ilaa qaarkood ay yidhahdeen waa oo qolyaha dhaxalka markaysaga markay wax dhaxlayaan yacni markaa ta'da geliya litamyiiz taawul faariqay geliyaan si ay ugu kala saaraan oo waxa weeye maadaama dhaxalkii ay kala duwanaanayaan hadduu markaa zawjku dhintay iyo haddii zawjadu dhimato si loo kala gartay zawj iyo zawjatun u yidhaahdaan laakiin sida saxiixa ah zawjatun in la yidhahdo qudheedu waa fasiixa yacni walow afsax iyo inay ahaanbe fasiix waa tahay sidaas aawadeed bay ashcaaraha qaarkoodna ugu timi oo ugu soo aroortay wakadalika axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam asixaaxa ana waa ku timi zawjatuka fi dunya walaaakhira ama zawjatii yacni tacaabiirta noocaasi waa ku yimaadeen wa khalaqa minha wa khalaqa wuxuu abuuray minhaa naftaa xaggeeda wuxuu ka abuuray zawjaha lamaanaheedii waxaa loo jeedaa xawaa'a xawaa baa loo jeedaa in xawaa la odhan jiray axaadiista sixaaxay ku soo aroortay waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa lowlaa xawaa'u lam takun imra'atun zawjaha haddaan xawaa jiri lahayn qof dumariba markaa ninkeeda may khiyaamayseen waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiiska saxiixa xawaa bilmaddi madxaalay ku sugan tahay oo mamduuda ay tahay oo ismi mamduuda uu yahay ismiga mamduudkaana waxaa loo isticmaalaa waa isimka yacni aakhirkiisa hamsa ugu dambayso alif ka horeeyo min dilacin min adlaacihi lyusra waxaa laga abuuray min dilacin feedh baa laga abuuray min adlaacihi feedhihii aadam ka mida feedhaha aadamoo alyusraa kuwa bidix ah yacnii feedhaha aadame bidixda ah feedh ka midaa laga abuuray taana waxaa soo aroortay xadiis markaa saxiixa ku sugan uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina almar'ata khuliqat min dilac qofka dumara waxaa laga abuuray feedh baa laga abuuray wa ina acwaja shayin fi dilaci aclaah feedha marka waxaa ugu markaa qallooc badanta ugu koraysa ayaa ugu qallooc badan fa in dahabta tuqiimuhu kasartahu tuqiimuhaana waa u soo naqliyaan haddii aad markaa ood doonto dahabka waxaa looga jeedaa qasad baa laga tilmaamaya yaa qasad ayaa looga jeedaa haddaad doonto marka markaysagaa inaad toosiso waad jabinaysaa haddaad sitaa feer toosi dee way jabaysaa wain istamtacta biha istamtacta wa fiiha cawaj yacnii qofka dumara haddaad is tidhaahdo qalloocaasa iskaga sugan haddaad is tidhaahdo markaysaga toosiyo markaysaga ha qumanaato yacni waad markaa jebinaysaa wa kasruhaa talaaquhaa buu xadiisku sheegaya waxaana jebin uga dhigan talaaqa ayaa uga dhigan haddaad laakiin doonto inaad ku raaxaysato waxaad ku raaxaysanaysa iyadoo qalloocu ku sugan yahay aad ku raaxaysanaysa marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa in markaa feedh laga abuuray ayuu markaa tilmaamaya inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa yacni nooc markaa tashbiiha ayaa laga tilmaamaya waxaa laga tilmaamayaa inuu markaa qalloocu ku badan yahay baa markaysaga la tamsiilinaya la tilmaamaya ha yeeshee jumhuuru ahlicilmi waxay mareen in markaa waxa weeye feedha aadam laga abuuray saas yadaabay mareen daahirka aayadduna waa siday sheegayso wa khalaqa minha zawjaha wa jacala minha zawjaha baa aayadda kalena sheegaysay marka waxa weeye jacaladaasna waxaa looga jeeda mawdica kale ku soo aroortay bimacnaa khalaqa ayaa looga jeeday marka yacnii eh, xawaa waxaa laga abuuray feedha aadan baa laga abuuray waana sida jumhuuru ahlicilmi ay ku tageen wa minhuma minhumaa rijaalan kasiiran wa nisaa'a wa wuxuu farabadiyo tarmiyey farraqa wa nashara farraqa wuxuu markaa yani kala kaxeeyey wa nashara fidiyey bimacnaa fara badiyoo tarmiyey minhumaa ay min aadama wa xawaa aadam iyo xawaa wuxuu ka tarmiyey ka fara badiyey yacnii taran badan ka keenay rijaalan rag kasiiran fara badan wa nisaa'a iyo dumar kasiiratan fara badan marka sifada hore kasiiran maadaama raggii lagu sifeeyey ta labaad waa laga xadfay iyadoo markaysagaa taa la samaynaayo nooc ijaasa la samaynaayo waxaa laga garanayaa sifadaa sifa la midii ah halkan inay ka xadfan tahay wattaquu llaha allah ka baqa alladii kaasoo tasaa'aluuna bihi tasaa'aluuna iyo tasaa'aluuna labadaba la akhriyey fiihi idqaamu taayi fi lasli fi siin waxaa ku sugan ta'da in lagu idqaamayo asalka ta'da ahayd siinka lagu idqaamay sida loogu idqaamayaana waxay tahay taadii baa siin loo bedelaya siinkaana siinka lagu idqaamay marka asal ahaan bay ta ahayd oo dee waxaweeye laba to'ood baa mawdica ku kulmaayey tatasaa'aluuna ya wa fii qiraa'atin bitakfiifi qiraa'o kalena waxaa ku sugan khafiifin la khafiifinayo aan la shadayn siinka bixadfiha oo ta'da kale la xadfayo ay tasaa'aluuna tasaa'aluuna iyo yatasaa'aluuna ayaa labadaba la akhriyay tasaa'aluuna marka la yidhaahdo la khafiifiyo way xadfan tahayo waa labadii taa'oodoo midkood la xadfay wama bitaa'in ibtudi qad yuqtasar calaa taa ka tabayanu lcibar marka tatasaa'aluuna bihi baa macnuhu u dhacay hmm. tasaa'aluunana ta'di way joogtaa laakiin siinkay ku idqaamanti ya siinkay ku guda jirtaa wattaquu llaha allah ka boqo iska ilaaliya cisyaankiisa iyo mukhaalafadiisiiyo wuxuu idinku ciqaabaayo iska ilaaliya alladii kaasoo tasaa'aluuna bihi ay isku weydiisanaysaan ama tasaa'aluuna ay tatasaa'aluuna bihi a wax isku weydiisanaysaanoo isku dhaarinaysaan aa odhanaysaan anshuduka billaah allah baan kugu dhaariye waxaa isii ama as'aluka billaah allah baan kugu weydiisanayaa bihi ay fii maa baynakum waxaa dhexdiinnaaba isku weydiisanaysaan xaysu yaquulu bacdukum goorta uu odhanaayo qaarkiin libacdin barhka kale uu ku odhanaayo as'aluka billaah allah baan kugu weydiisanayaa anshuduka billaah allah baan kugu weydiisanayaa kugu dhaarinayaa wattaqu larxaama waalarxaama ay wattaqu larxaama raximada iyo qaraabooyinkana ka baqa inaad goysaan an taqtacuuha inaad goysaan ka baqa marka alarxaama markay kordhigan tahay waxay noqonaysaa inay ku cadfan tahay allaaha ku cadfan tahay waxaa markaa macnuhu dhacaya allahna ka baqo iska ilaaliya cisyaankiisa arxaamtana iska ilaaliya qaraabooyinka inaa goysaanna iska ilaaliyo wa fii qiraa'atin biljarri qiraa'o kale waxaa ku sugnayd biljari jar baa ku sugnayd in markaa la hoos dhigo waalarxaami la yidhaahdo cadfan cala damiiri fii bihi xaal lagu cadfaayo damiirkaa bihi ku sugan yacni xaal lagu cadfaayo marka waxay noqonaysaa tasaa'aluuna bihi wa bilarxaam bay ka dhigantah yacni allahna waa isku weydiisanaysaanoo yacni waa isku dhaarinaysaan raximadiiyo qaraabooyinkana waxba isku weydiisanaysaan saasaa macnuhu dhacay wa kaanuu yatanaashaduuna bilraxim waxay ahaayeen qaar isku dhaariya ama wax isku weydiista raximka ama qaraabada marka halkan xoogaa ishkaal baa la soo aroorin karaa ku saabsan damiir maxallu jar yaalla haddii wax lagu cadfo xarfu jarkii in la soo celiyo mooye waxba laguma cadfi karaa culammada markaa in badan oo ka mida culammada naxwo ay yidhahdaan waana siday basriyiintu u badan yihiin waatuu ibnu maalik odhanayo wacawdu khaafidin ladaa cadfin calaa damiiri khafdin laaziman qad jucila walaysa cindii laaziman id qad ataa fi nadmi wanasri saxiixi musbata waa ka odhanaya yacani wuxuu odhanayaa yacni markaa xarfu jarka in la soo celiyo marka waxa weeye damiir maxallu jar yaalla oo dee xaraf lagu jaray ama markaysaga markaa damiir la jaray wixii lagu jaray in lala soo celiyo marka wax lagu cadfaayo laazim baa laga dhigay waajib inuu yahay oo aan laga tegi karin marka waxa weeye maxaa yacni waajib noqonayay leeyihin haddii bihidaasoo kale wax lagu cadfaayo wa bilarxaami waa in la yidhaahdaa oo yacni wixii markaa jaray xarafkii jaray waa in lala soo celiyaa marka wax lagu cadfaayo haddii kale jaa'is maaha bay yidhahdeen marka laazim baa laga yeelay buui laakiin ibnu malik waxa uu tilmaamay agtiisa inayna laazim ahayn walaysa cindii laaziman id qad ataa fi nadmi wanasri saxiixi muhbata aniga agtayda buu yidhi waa ijtihaadkiis culamo kaleo waafaqsanna waa jiraan yacni laazim ma aha buu yidhi waayo ha fiicnaato oo markaa ha ahaato sida badan sida haalibkee badan ha ahaato walaysa cindii laaziman id qad ataa fi nadmi wanasri saxiixi muhbata waayo nadmi iyo nasriba yacni mid walba nasri saxiixa iyo nadmi mid walba yacni marka aad buu ugu soo arooray saas aawadeed macno waajib looga dhigaa ma jirto calaa haada marka sidaa lagu socdo ibnu maalik iyo culamo kale ku tageen waxay noqonaysaa laa ishkaal ishkaal kuma jiro ayay noqonaysa qur qur'aanka markaysagaana waa la xujaystaayo carabiyadda dee isagaaba loo xujaysanaya oo wax markaa carabigii yacni fasiixa ahaa ee markaa saxiixa ahaa khilaafsani qur'aanka markaysaga kuma jiro ashcaaraha la daliishanayo la cuskanayo shawaahidda laga dhigaayo waxaa ka xoog badan aayaadka qur'aanka ah baa ka xoog badan saas aawadeed yacni markaa qur-aanka xujo ku filan weji labaad culamada qaar waa ku tawjiihiyeen qiraa'adaas oo waa in la yidhaahdo yacnii dhaar baa lagu fasiraya waalarxaami in la yidhaahdo ay wabilarxaami baan ku dhaartay yacni sidaasna waa loo fasiray laakiin wejiga hore ayaa markaysa markaa qiraa'ada arjax ah in loo fasiro wejigaa hore aynu soo sheegno waa inay tahay cadaf lagu cadfaayo tasaa'aluuna bihi waalarxaami yacni markaa u dhacaayo arxaamtana waxba isku weydiisataan laga tilmaamaayo ina allaha kaana calaykum raqiiba ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay calaykum raqiiba korkiinna mid ilaalinaya iyo camalladiinna ayuu ahaaday xaafidan liacmaalikum camalladiinna mid ilaalinayuu ahaaday fayujaaziikum biha waa idinka abaalmarinaya ay lam yazal muttasifan bidalik yacnii kama zuulin oo kama bixin inuu sidaa ku sifaysan yahay kaanadan waxaa la yidhaahdaa macaaniday la yeelataa kala duwan oo mar loo isticmaalaa shay si ahaan jiray in laga khabrayo laga warramaayo laakiin hadda aan ahayn laakiin marka allah lagu sifaynaayo waxay ku saabsan tahay yacni wuxuu markaa yacni ahaa yahayna ahaanna doono saas aawadee waatuu cabdullaahi ibnu cabbaas yidhi kaana walam yazal sida xadiiska bukhaariga ku soo aroortay ee markaysaga markaa hadalka ibnu cabbaas ah markii la weydiiyo la yidhi markaysaga yacni ghafuuran raxiiman iyo samiican basiiran iyo kaana samiican basiiran iyo maxaa lagu fasirayaa wuxuu idhi kaana walam yazal yacni waana ahaa kamana zuulina welina waa yahay ee looma jeedo beri buu sidaa ahaan jiray iminka ma aha muraadku ma aha waxaa laga tilmaamayaa yacni waa ahaa waana yahay lam yazal muttasifan bidalik suuradda ilaahay wuxuu inoogu bilaabay iyadoo dadkao dhan loo yeedhaayo oo taqwada la amraayo asalkoodana la xasuusinaayo inuu ilaahay naf keliya ka abuuray dhammaantood taasna waxaa ku sugan maadaama asal keliya ay ka soo wada jeedaan inay waxaweeye yacni taas yani isku xaqdhowraan oo isugu naxariistaan oo xuquuqdooda is ilaaliyaan waxaa kaloo ku sugan yacni abuurka uu ilaahay abuuray khalaa'iqda yacni dadka markaa isagu abuuray cid la abuurtayna aynay jirin waxaa ka imanaysaa inay marka weeye cibaadada iyo taqwada ay la yimaadaan oo allah keligii caabudaan waxaa la xasuusinaya nicmadii iijaadka iyo jirsiintaa la xasuusinaya wuxuu kaloo ilaahay noo sheegayaa in markaysa markaa yacni labadaa nafood oo markii aadamu ilaahay abuuray xawaana aadam xaggiisa ah laga abuuray in markaa dadkii laga tarmiyey aadam iyo xawaa oo taran badan bini aadamku markaysa markaa laga farciyey oo laga keenay marka dhammaan dadka arlada ku sugani waxay noqonayaan aadam iyo xawaa inay farac ka yihiin bay noqonayaan wabasa minhuma rijaalan kasiiran nisaa'a marka waxa weeye waxaa la xasuusinaya taqwada oo aayadda waa lagu celiyey mar labaad wattaquu allaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam yacni allaha wax isku weydiisanaysaan ee isku dhaarinaysaan yacni ka baqa oo sida carabkiina ugu weynaynaysaan daacadana ugu weyneeya oo ateeca ilaahay oo u hoggaansama oo keligii caabuda yacni markaa saasaa macnuhu dhacaya raximada iyo qaraabooyinkana yacni iska ilaaliya inaad goysaan yacni marka waxa weeye waa inaa marka qaraabooyinkana marka waxa ilaalisaan allahna waa idin ilaalinayaa ilaalinta uu idin ilaalinayana waxaa ka imanaysaa inuu camalkiinna idinka abaalmarinayo wa aatuu lyataama amwaalahum walaa tatabadalu lkhabiisa biayib allah wuxuu uhi waaatu aatu lyataama siiya agoonta amwaalahum xoolahooda siiya walaa tatabaddalu alkhabiisa ha ku beddelanina alkhabiisa kii xumaayo xaaraanta ah bitayibi ka wanaagsanoo xalaasha ah ha ku bedelaninoo yacni markaa xoolihii agoonta ee idinka xaaraanta ahaa ha iska qaadaninoo ha cunina yacni xaaraantii waa khabiis kii tayibkaa ee xalaashaha aad ahaydeen ha ku beddelaninoo yacni neefka liita yacni marka haba liitoo radi ha ahaadee yacni mar hadduu xoolihiinnii yahay isagu xalaal buu idin ahaa waa tayib kan marka waxa weeye markaa agoontu ay leeyihiin walow haba ahaado neef markaa shilis oo fiican haba ahaado wanaagsan yacni marka haba ahaadee waa khabiis maadaamuu xaaraan yahay marka xaaraanta ha ku bedelinoo xaaraantii ha qaadanina yani markaa xalaashiina ha ka tegina oo markaysa marka yani eh, ha ugu bedelina walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum walaa ta'kuluu ha cunina amwaalahum xoolaha eh, agoonta xoolahooda ha cunina ilaa amwaalikum ay maca amwaalikum xoolihiinna la jirkooda ha cuninoo ha isku darsanina xoolihii ama madmuumatan ilaa amwaalikum xoolihiinna xaal lagu ladhaayo ha cunina oo marka waxa weeye xoolahoodii iyo xoolihiinnaba ha isku cunina innahu kaana xuuban kabiira innahu cunitaanka xoolaha agoonta la cunaa kaana wuxuu ahaaday xuuban dembi ayuu ahaaday kabiiran weyn ayuu ahaaday xuubka dembiga waa la yidhaahdaa waxaa kale oo xuubka la yidhaahdaa yacni halaagana waa la yidhahdaa halaaggana waa la yidhaahdaa wanazla fii yatiimin alaba min waliyihi maalahu famanacah wanazla waxaa soo degay fii yatiimin ay fii sha'ni yatiimin agoon xaalkii waxa ku soo degay agoonkaasoo alaba ka doonay jumladu sifo waxay ka tahay yatiimka min waliyihi weligiisii xoolaha uga mas-uulka ahaa ka dalbay oo ka doonay maalahu xoolihiisii ay ictaa'a maalih xoolihiisii inuu siiyo ka doonay oo fa manacahu u diiday waxaa ku soo degay wa aatuu lyataama amwaalahum wa aatuu siiya ay actuu wa aatuu siiya alyataama agoonta siiya assikhaara yaryar alladiina kuwaasoo laa aba lahum aan wax aabbii u sugnayn amwaalahum xoolahooda siiya idaa balaguu markay qaan gaadhaan siiya goorta la siinayaa iyagoo yaryar ma aha laakiin markay qaangaadhaan baa la siinayaa saynu ku arki doonnaba aayadda soo socota wabtalul yataama xataa idaa balaguu nikaaxa fa in aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum yacni iyagoo yaryaroo xoolihii aan ilaashan karayn yaa yacni markaa lama siinayo waxaa shardiya inay qaangaadhaan waxaa kaloo shardiya inay markaa waxaweeye rushdi ku sugan yahayoo xoolihii ay ilaashan karayaanoo tasarufkii ay hagaajinayaan oo ay marka waxa weeye yacni marka xoolihii inay ilaashadaan oo dhowrtaan ay marka taa gartaan ilaa labada arrin laga helo xoolaha loo dhiibi maayo aryataama maxaa loogu magacaabay ila markanuu xoolaha dalbanayo in marka waxba la siiyo kollayba waa weyn yahay waxaa laga tilmaamaya waa yacni markaa tasmiyatu shay biictibaari maa kaan yacni waxa balaaqada lagu yidhaahdo waa shaygiibaa waxaa lagu magacaabaya wuxuu ahaan jiray markii hore markan ma aha agoonnimadu waxay ku xidhan tahay inta aan la qaangaadhin laa yutma bacda ixtilaam waata xadiis lagu soo wariyey lama agoomoobo yacni qaangaadhnimo dabadeed oo qofku markuu qaangaadh yahay yacni agoon ma noqdo hadduu markii hore agoon ahaan jirayna agoonnimadii waa ka baxaya markuu qaangaadho markuu qaan qaangaadho agoonnimadii waa ka baxaya markaa saas aawadeed kuwii agoonta ahaan jira agoon lagu magacaabay wa aatul yataama agoonta siiya asigaara yaryar aladiina kuwaasoo la aba lahum aabbe aynay u sugnayn aan wax aabba a lahayn amwaalahum xoolahooda siiya idaa balaguu markay qaangaadhaan waxaa looga jeedaa yani markay qaangaadhaan yani markaa kuwii agoonta ahaan jiray yani markaa siiya xoolahooda walaa tatabadalu aayadda dambaana caddayn doonta walaa tatabadaluu ha ku bedelanina alkhabiisa kii xumaa alxaraama xaaraanta ha ku bedelina xaaraantu waa khabiis wayuxarimu calayhim alkhabaa'is biayibi ka wanaagsanoo ay bilxalaali xalaasha ha ku bedelina oo kii xalaasha ahaaya aalahaydeen lahaydeen ee dee liitay intaa markaa agoonkii ugu beddeshaan koodii shishlaaya xaaraanta idinka ahaa ee khabiiska ahaa ya xaaraanta idinka ahaa ha ka qaadanina ay ta'khuduuna badalahu bedelkiisa yacni ha qaadanina kamaa tafcaluuna sidaa markaa samaysaan min akhdi iljayidi min maal yatiim ka wanaagsane xoolaha agoonka ka mida inaad qaadataan wajacli radiii min maalikum makaanahu wajacli radiii iradi'i ka liita inaad ka yeeshaan min maalikum maalkiinna ka mida makaanahu meeshiisii a ka yeeshaan walaa ta'kuluu ha cunina amwaalahum xoolahooda xoolihii agoonta ha cunina madmuumatan xaal lagu laray ama lagu daray ilaa amwaalikum xoolihiinna markaysaga lagu laday kelmaddan ah, wadaadadu waa af soomaaliyeenoo iyadoo loo dumay yidhaahdaan mugti marka dee waxa weeye waa eraygii carabiga ahaa ay markaa waxaan yacni ay soomaaliyeeyin weeye walaa taakulu cunina amwaalahum xoolahooda xoolaha agoonta madmuumatan xaal markaa waxa weeye lagu daray oo lala kulmiyey ilaa amwaalikum xoolihiina bacdu ahlicilmina ilaaday waxay yidhahdeen bimacnaa maca ayaa laga tilmaamaya maca amwaalikum xoolihiinna la jirkooda ha cunina taasna waxay noqonaysaa in waxaweeye xarafka yani markaa la geliyo yani tadmiinkii la geliyo xarafka innahu ay inna aklaha ay aklaha cunista la cunayo xoolaha agoonta kaana xuuban wuxuu ahaaday dembi buu ahaaday isman dembi buu ahaaday kabiiran weyn ayuu ahaaday cadiiman weyn ayuu ahaaday xoolaha agoonta aad iyo aad baa laynooga digay waana arki doonnaa aayadda waciidka sheegaysa ee tobnaadna waa ugu tegi doonnaa insha allahu tacaala ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira waciidda iyo goodiyaa ku soo arooray xoolaha agoonta in la cuno waxaanay ka mid tahay dembiyada kabaa'irta waaweyn ee muubiqaadka ay waxalaagayay ka mid tahay saas aawadee ijtanibu sabca almuubiqaat waxaa ka mid ahaa dembiyada toddobadee wax halaaga ka fogaadoo ka dheeraada xoolaha agoonta in la cuno ayaa ka mida xoolaha agoonta markaa dembigeedu waa weyn yahay qofka xoolaha agoonta cunaa wuxuu ka dhigan yahay naar inuu cunaayo aakhira waxaa laga dhigayaa naartii mid sidiisa u liqliqo u cuno ayaa laga dhigayaa saas yadaa baa laga yeelayaa naarna waa lagu gelayaa dembigeedu aad iyo aad buu markaa u weyn yahay yacni markaa sinaba ha ugu dhowaanina baa la yidhi xoolaha agoonta siba siday ka wanaagga badan tahay mooyaane walaa taqrabuu maalyatiimi ilaa bilatii hiya axsan siba siday ka wanaagga badan tahay mooyaane si kale ha ugu dhowaanina bilatii hiya xasanatun xataa lama odhan maxaa la yidhi bilatii hiya axsan axsan iyo xasana maxay ku kala duwan yihiin marka la heshay yacni si wanaagsan mooye si kale ha ugu dhowaanina lama odhan ee sida ugu wanaagga badan mooye si kaleha ugu dhowaanina hada ablaq tana waxay dheeraansha badan hadday sii xasan tahay oo fiican tahay sina ka sii fiican tahay waajib waxaa sida ugu fiicnaanshaha badan in loogu dhowaado hadda haddamaaragta saas aawadeed yacni sida axsankii wuxuu noqonayaa yacni in markaa lagula dadaalo xoolahan in loo kobciyo loo ilaaliyo loo dhowro loo rogrogo loogu tijaareeyo loogu baayac mushtareeyo in markaa layska hayo oo deedna biil laga siiyo uun bes ilaa intay ka dhammaanayaan tan noocaasi ma aha axsankii maaha bilatii axsan culammadu waxay waa bitijaarati fiih waa in loogu baayac mushtaro loo rogrogo si ay xooluhu ugu bataan oo ugu tarmaan ya waa inay biil markaysaga ugu dhammaan waa hadhow iyagoo markaysaa markaa xoolihii u kobceen oo u bateen hadday doono faa'iidadii ay cunayeen ama faa'iidadii baaqi uga soo hadhay yacni markaa waxa weeye ay markaa koraan u weynaadaan xataa waxay yidhahdeen culammadu haddii laba tijaaro xoolaha agoonta la gelin karo oo mid ay faa'iido badan tahay midna faa'iido leedahay laakiin faa'iidadaasi ka yar tahay khasaarana aan looga baqayn yacni markaa haalibu danniga ah oo loo badinaayo laakiin mid baa sii faa'iido badan labadaba se waa ka faa'iidayaa waajibku wuxuu noqonayaa ta faa'iidada badan in loo geeyo waa iyada axsan ah ta kalena waa xasan axsankaana waajibaya axsanka ayaa waajibaya walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan markaasiba siday ka wanaagga badan tahay mooye si kale waa inaan loogu dhowaan marka xoolaha agoonta in la ilaaliyo oo loo dhowro oo loo rogrogo saas yadaabaa waajiba in markaa laga beddesho neefka yacni wanaagsan inta laga qaato ka liita in loogu beddelaa ma bannaana walaa tatabadalu alkhabiisa bialtayib alkhabiisa waxaa loo jeeda alxaraam hadduu yahay xataa ka shilisee wanaagga badan isagaa khabiis ah waayo waa xoolo xaaraana ah. tayibkuna wuxuu noqonayaa ka xalaashaa buu noqonaya waa kuu lahaa qofku wa in kaana radii'an caataba ha ahaado hadduu doono caataba ha ahaado isagaa tayib ah waayo waa xalaal marka xalaashii inaa marka iyaga markaa ugu beddeshaan waa kii radiiga ahaa ee ugu beddeshaan oo kii doorka roonaa aa qaadataan oo iibsataan yani waxa weye noqonaysaa midaan markaa bannaanayn walaa tatabadalu alkhabiisa biayib idan laga qaataa markaysaa ma anfacayo xaaladan idan male ilmaha yar waa la iska sasaban karaa wax idana markaysaa waxba ma leh waxba ma idmi karo waxba ma bixin karo saas aawadeed yacni xoolaha agoonta laguma tasarufaayo yacni marka waa layska ilaalinaya aad yo aad waa in laysaga ilaaliya allah waxa uu yidhi wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama faankixuu maa taaba lakum min annisaa'i masna wa hulaasa wa rubaac wain khiftum haddaa ka baqdaan anlaa tuqsituu inaa cadaalad samayn weydaan haddaa ka baqdaan fi lyataama agoontii inaa u caddaalad samayn weydaan haddaa ka baqdaan ninbaa ka mas-uula inan markaa agoonuu mas-uul ka yahay inantaa qaraabuu leeyahay geyaanna waa u tahay ilmaadeer bay yihiin isagaa mas-uulka ahoo qaraabo uga dhowey ma jiro ama markaysagaa qaadigaa u dhiibay ama weligeediibaa markuu dhimanayey u dardaarmay isagaa ka mas-uula geyaanna waa u tahay waa agoon xoolay leedahay hadday doonto way qurux badan tahay hadday doonto xoolo badan bay leedahay waxaa dhici jirtay dadka qaarkood inay markaa dee guursadaan xuquuqdii markaa dumarka kale ay siinayeenna ilcid yac ka odhanaysaa ma jirtee inay siin waayaan hadday xagga meherka tahay iyo hadday xuquuqda kale tahayba taasaa markaa ilaahay wuxuu yidhi wain khiftum anlaa tuqsiduu filyataama dumarka agoonta ahaa haddaa markaa ka baqdaan inaa u cadaalad samayn weydaan yaa xagga sadaaqa iyo meherka iyo xagga marka waxaa weeye markaa eh, xuquuqda kaleba fankixuu maa taaba lakum min annisaa fankixuu guursada maa taaba lakum kii idin wanaagsanaada guursada waa kun yad samaataanoo min annisaa'i dumarka ka mida masnaa laba laba guursada wa hulaasa saddex saddex guursada wa rubaaca afar afar guursada fain khiftum anlaa tacdiluu fain khiftum haddaa ka baqataan anlaa tacdiluu inaa cadaalad samayn weydaan haddaa ka baqataan oo dumarkaa dhowrkaa inaa u cadaalad samayn weydaan haddaa ka baqdaan fa waaxidatan ay fankixuu waaxidatan mid qura guursada aw maa malakat aymaanukum aw iqtasiruu ama ku gaabsada calaa maa malakat kay hanatay aymaanukum idigyaalkiinnu hanatay addoommada ah dumarka addoommada ah ee milkulyamiinka a ugu tegaysaan yacni ku gaabsada oo guurkaba markaa iska daaya dalika adnaa an laa tacuuluu daalika kaa la soo sheegay oo ah marka waxa weeye dumarka kale inaad guursataan haddaa u cadaalad samaynaysaan ama yacni marka xagga dambe keliya loo celiyo daalika madkuurka la soo sheegay oo ah markaysaa inaad mid ku gaabsataan ama aad ku gaabsataan dumarka addoommadee milkulyamiinka a ugu tegaysaan haddaa ku gaabsataan adnaa isagaa u dhowaansha badan madkuurkaa la soo sheegay allaa tacuuluu inaa yacni markaa dulmi samayn weydaan oo jawr markaa samayn weydaan yacni markaa taasaa u dhowaansha badan oo cadaalad aad ah timaadaan tani waxay ku saabsanayd yacni saynu tilmaannay dadka qaarkood baa waxay samayn jireen yacni qof dumara oo yacni markaa inan agoon ahayd ou mas-uul ka yahay gayaanna u ah sida ilmaadeer inay yihiin oo kale ayaa markaa waxa weeye marka uu soo koriyey waa soo barbaariyey inantii waa roonaatay marka eh, haddii xuquuqdii aan la siinayn oo sida dumarka kale xuquuqda la siinaayo aan loo dhammaystiraynin hadday xagga meherka tahay iyo hadday xagga xuquuqda kale tahay mid walba in la guursadaa markaa u bannaanaan mayse qofkaan u cadaalad samaynayn iyadoo aan ciddaan loo cadaalad samayn in la guursadaa aynay bannaanaynba ayay iyagu ka sii xag jiraan markaa dumarka kale guursada yacnii hablaha agoommaha ahaan jiray dee ha ku cadaab mudan inay iska ilaaliya fankixu maa taaba lakum min annisaa'i masnaa wa sulaasa wa rubaac kuwa kalena waa qaar loo cadaalad samaynaayo haddii laakiin laga baqo ama markaysaga la ogaado ama loo badiyo inaan loo cadaalad samaynayn dumarka mutacadidka laftooda waxa weeye mid waa in lagu gaabsadaa ama markaa dumarka addoommada ah ee melkulyamiinka loogu tegaayo waa in lagu gaabsadaa yacni marka hadda addoommadii dee markaa ma jiraan oo dadka waa wada axraar weeyaan waa wada xor marka laakiin waagii hore waxaa jiri jiray dumar dee addoomma abaa ah jiri jiray oo rag iyo dumarba addoomma ah ama bidayaalaa jiri jiray ninka markaysaa markaa qof dumara oo addooni gacantiisa ay ku jirto waxaa u bannaanayd inuu markaysaa milkulyamiin ugu tago milkulyamiinkuna wuxuu la mid ahaa nikaaxu la mid ahaa bal aqwaa minhu waaba ka xoog badnaa nikaaxa marka waxa weeye isagaan guursan ayuu milkulyamiinka ugu tegayey ay ugu bannaanayd ou ka ilmo dhashanaayey sidaas iyadaa ayaa markaa bannaanayd xuquuqda gabadha xorta ana lama mid ahayn oo xuquuqda markaysa markaa gabadha xortii ay yeelanayso oo kalena may yeelanaynin way markaa ka khafiifsanayd oo dee taa way ka sahlanayd marka waxay noqonaysay yani markaa mid ka sahlan saasaa loo yidhi fa in khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan aw maa malakat aymaanukum sidaa loo yidhi aayaddan waxyaalaha laga qaadanaayo waxaa ka mid a waa mida eh, hablihii agoomaha ahaan jiray laftooda in si gaara laysaga ilaaliyo iyadoo jawrka iyo dulmigu xun yahay ayaa iyaga dulmi iyo jawr in lagu sameeyo xuquuqdooda la siin waayaana ka sii xun tahay yacni kuwa kale waxaa kaloo laga qaadanayaa tacadudku inuu bannaan yahay oo dumar markaa mutacadida ninku inuu guursadaa inay u bannaan tahay laba dumara ama saddex dumara ama afar dumara inuu isu keeno meher isugu keenaa inay bannaan tahay ayaa laga qaadanayaa fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i masna wahulaasa warubaac cidday u bannaan tahayna waa ciddii markaysaa yacnii yani cadaalad inay u samaynayso yacni markaa u badinaysa ama aan isaga baqin jawr iyo dulmi inay ku dhacayso ciddaasay markaa u bannaan tahay sida kalena u awoodaysaa ciddaasay markaa u bannaan tahay oo xuquuqda xuquuqdooda markaa siinaya jaa'is bay u taho waa u bannaan tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni afar dumara wax ka badan yacni in guur laysugu keenaa inaynay bannaanayn afar dumara yacni markaa wax ka badan raggii axraarta ahaa inay e, guur isugu keenaan wax ka badan inaynay u bannaanayn waayo alaslu fi labdaaci altaxriim qaacidada fiqhiyadii waxay tilmaamaysaa waxaa asal u ah yacni xubnaha taranka xaaraannima u asala qadarka laga banneeyey keliya xalaal noqonaya qadarka laga banneeyeyna waa ilaa laga gaadhaayo yacni afar laga gaadhaayo fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i masnaa wahulaasa warubaac marka afar wixii ka badan meher laguma kulmin karo waxaana soo aroortay xadiiskii khaylaan athaqafi ee nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku yidhi ikhtar minhunna arbacan wa faariq saa'irahunna khaylaan athaqafi wuu islaamay gaal buu ahaan jiray wuxuu islaamay yacni isagoo toban dumara qaba ayuu soo islaamay riwaayaadka qaarna waxaa ku soo aroortay inuu siddeed dumara qabay ayaa ku soo aroortay halkaa ikhtilaafu riwaayaat baa ku sugan laakiin labada riwaayo maxay isku waafaqsan yihiin nisaabkii dumarka in meher lagu kulmiyo oo guur lagu kulmiyo ka bannaanaa wax ka badan inuu qabay isagoo qaba inuu soo islaamay ama siddeed ha ahaato ama toban ha ahaato markuu kaylana saqafi islaamay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ikhtar minhunna arbacan wa faariq saa'irahunna afar ka mida ka dooro inta kalena ka faaruqo siidaa yacni saas yadaa baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa ciddii markaysagaa soo islaamta oo cid in guur lagu kulmiyo aanay bannaanayn isagoo ku kulmiyey soo islaama in la odhanayo mid dooro waxaa kaloo laga qaadanayaa hadduu nisaabkii ay ka badan yihiin iyo qadarkii dumarka la guursanayo meher laysugu keenayo iyo guur laysugu keenayo yacnii ee afarta ahaa wax ka badan ninkii qabaa hadduu soo islaamo ninkii shan qaba ama lix qaba ama ka badan qaba ee gaal ahaan jiray hadduu soo islaamo isagoo dumarkaa badan qabaa isagana waxaa lagu odhanayaa ikhtar minhunna arbacan wa faariq saa'irahunna afar ka doora ayaa la odhanaya inta kalena ka faaruqoo sii daa baa la odhanayaa xadiiska caynkaa ku soo arooray ikhtar minhunna arbacan wa faariq saa'irahunna culamada qaarkood waa quweeyeen yacni ahlucilmiga quweeyeen waxaa ka mida ah sheekh albaani ayaa ka mida wakadaa markaa masalada kale aynu tilmaanno ku saabsan yacnii cidaan aan markaa guur lagu kulmin karin gaalkii guur ku kulmiyey hadduu soo islaamo isagana waxaa la odhanayaa mid dooraa la odhanayaa laba habloodoo walaala'a buu markaysagaa ninqabay gaal ahi dabeedna waa soo islaamay waxaa la odhanayaa mid ahaan dooro waana dhacday wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ninbaa soo islaamay isagoo laba habloodoo walaalaa qaba yacani laba gabdhood oo walaalaa isagoo qaba ayuu soo islaamay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sida laga soo wariyey ikhtar ayatahunna shi'ta waxaad doorataa labada taa doonto dooro ayuu ku yidhi waxaa laga qaadanayaa farqi inaanay kala lahayn yacnii kuwii hore inuu doortay iyo kuwa dambe inuu doortay iyo kuwa dhexe inuu doortaa haddii ay fara badan yihiin oo nisaabkii ka badan yihiin amaba markaa aan meher lagu kulmin karin inaan laasim aynay ahayn kuwii horreeyey ilaaba ilaa yacni markaa lahadh inaan lagu odhanaynin oo aynay taasi laazim ahayn waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ma odhan ma kala weydiino istifsaal ma samayno ma odhan dumarkan marka waxa weeye caqdigoodu ma muratab buu ahaa oo wuu kala horreeyey mise mar buu wada dhacay ma kala su'aalin qaacidada fiqhiyadiina waxay tahay ee imaamu shaafici markaa uu tilmaamay tarku listifsaali fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazilu mansilata alcumuumi fi almaqaali wa yaxsunu bihi alistidlaal yani imaamu shaafici wuxuu cabiray yani cibaaro markaysaga sajci ah oo qaacida ah wuxuu yihi mas'alo ixtimaalaad kala duwan aqbali karta sida iyo sidaba inay u dhacdo labada mid walba aqbali karta waaqica ah siyaalo kala duwan bay aqbali kartaa inay sida iyo sidaba u dhacdo nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii loo sheego ama la su'aalo oo dabeedna nebigu wax tafsiila aanu kala su'aalin ma sidan ahayd mise sidan bay ahayd aanu kala weydiin masalan ninkan markaa labada dumar ee walaalaha a qabay waxaa ka suuragal ahayd isla mar in caqdigu dhacay ou cibaara waaxida labadaba ku ajiibay oo qabuulkiiyo iijaabka ku dhaceen iijaabkii uu kula yimi waxay kaloo aqbalaysaa inay kala horreeyeen ma kala su'aalin nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkan badanee markaa nisaabkii ka badan dumarka ka bannaanaa in guur lagu kulmiyo ama siddeed ha ahaato ama toban ha ahaatee ninkan qabay ee dumarkaasi marka waxa weeye u haystay inay guurkiisa ku sugan yihiin sidaa ku haystay yacni waxay aqbali karaysay inay kala horreeyeenoo afar horreysay kuwa kalena ka dambeeyey waxay kaloo aqbalaysay inuu caqdigu isku mar dhacay mid walba waa aqbalaysa haddana nebigu wax tafsiila ma samayn oo ma odhan hal caqadta calayhinna macan ma mar keliyaad caqdiga ku wada riday ya oo qabuulkiiyo iijaabku dhacay mise waxa weye wuxuu ahaa muratabo waa kala horreeyey ya marka shaafici wuxuu yidhi raximahullah jumhuurka culammaduna ku raaceen tarkul istifsaali fii xikaayati alxaali inuu tafsiil inuu nebigu kala weydiiyo iska daayo kala su'aali weeyo ma sidan bay ahayd mise sidan bay ahayd ya fii xikaayati alxaal arrin laga qisooday inuu tafsiil kala weydiin waayo maca qiyaami alixtimaal ixtimaalna meesha markaysaga uu ku sugan yahay ay suuragal tahay siyaalo kala duwan inuu u dhaco oo sida iyo sida mid walba uu aqbalaayo yunazilu mansilata alcumuumi fi lmaqaal mansilada cumuumka odhaahda ka joogo ayaa la dejinaya wayaxsulu bihi listidlaal saas aawadeed baa jumhuuru ahlilcilmi oo ay saddexda madhabood ka mid yihiin shaaficiyo iyo maalikiyo iyo xanaabila ay yidhaahdeen waxaa la odhanayaa ka dooraa la odhanayaa intii nisaabka ahayd ama kuwii hore ha doorto kuwii dhexe ha doorto kuwii dambe ha doorto isagaa u door leh ikhtar minhunna arbacan wa faariq saa'irahunna sidaa waxaa khilaafay un madhab alxanafiya iyagu maxay yidhaahdeen jumhuurkii way khilaafeen madhabulxanafiya oo waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa inuu nebigu ogaa caqdigani mar keliya inuu wada dhacay sidaasuu tafsiirka u weydiin waayey siduu tafsiirka u weydiin waayo waxay tahay yuxmal waa lagu xambaaraya hadda maaha qariina loo hayaa maaha waa lagu xambaarayaa marka marka saa lagu xambaaro la yidhaahdo waxaa yani laga soo qaadaya nebigu inuu ogaa caqdigu inuu markaa uu ahaa markaa mid mar keliya dhacay hadduu mar keliya dhacayna dooraa la odhanayaa laakiin haddii kale la odhan maayo dooree waxaa la odhanayaa afartii hore la hadh inta dambena sii daa labadii dumaree walaalaha ahaydee markaa uu guurka ku kulmiyena waxaa la odhanayaa tii hore la hadh ta dambena sii daa baa laodhan xanafiya saa martay laakiin jumhuurku maxay mareen ikhtar ayatahunna shita xadiiska daahirkiisay ku socdeen ya waxayna yidhahdeen cumuumkaasaanu daliishanaynaa waxay noqonaysaa siday u dhacdaaba farqi ma kale leh waayo mar hadduu nebigu tafsiir kale weydiin waayey haddii iyo haddiiba waxaa lagu odhanayaa ikhtar minhunna arbacan wa faariq saa'irhunna hadduu muratab u dhacay iyo hadduu mar wada dhacay ya hadduu kala horreeyey iyo hadduu isku mar ahaa haddii iyo haddiiba waxaa lagu odhanayaa ikhtar minhunna arbacan wafaariq saa'irahunna saasaa lagu odhanayaa yacni markaa saasay markaa mareen dumarka mutacadidkaa in goor lagu kulmiyo waxaa ugu badan oo ka bannaan waxaa ugu badan afar intaa in ka badan in guur lagu kulmiyaa inuu ma bannaanaa haddii la yidhaahdo sawta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku kulmiyey intaa in ka badan oo sagaal dumaraa uu guur ku kulmiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo ummaddu nebi maxamed haddana ay ku dayanayso allah uu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana jawaabtu waxay tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay u bannaanayd dumar intaa ka badan inuu guur ku kulmiyo dumar afarta ka badan inuu guur ku kulmiyo waxay ka mid tahay khasaa'istiisa uu la gaarka yahay ayay ka mid tahay mar haddii shaygu khasaa'is yahoo nebigu la gaar yahayna lagaga dayan maayo lagaga dayan maayo in ay mu'miniinta aynay haddaba u bannaanayn afar dumara wax ka badan inay guur ku kulmiyaan oo isugu keenaan nin muslimi uu guur ku kulmiyo isugu keenay inay u bannaanayn waxa u daliila kow aayadda fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i masna wahulaasa warubaac rubaac waxaa markaa lagu darayaa qadarka la banneeyey weeyaan intaasiyo intii kale xurmadii bay ku baaqi tahay waayo qaacidadu waxay tahay alaslu fi labdaaci taxriim asal waxa u ah xubnaha taranku inay xaaraan yihiin baa u asala qadarka laga xalaaleeyey mooyaane qadarkii laga xalaaleeyeyna waa intaas intii kale waxay noqonaysaa inay ku baaqi tahay xurmadii waa daliil daliil labaad waxaa u daliila axaadiista soo aroortay sida xadiiska khaylaan athaqafi oo isaguna markaa tilmaamaya ikhtar minhunna arbacan wa faariq saa'irahunna oo markaysagaa kuwii qabay afar dumara wax ka badan yacnii guur ku kulmiyey ee gaalada ahaa ee soo islaamay in laga furay oo la yidhi markaysa afarta mooye inta kale siidaa waxay daliil u tahay in marka afartaa keliya in guur lagu kulmiya ay bannaan yihiin oo wax ka badan in guur lagu kulmiya inay markaa mu'miniinta u bannaanayn yacni taasina waa daliil labaad oo laga qaadanayo daliil saddexaad waxay tahay waa ijmaaca culammada oo culammada ahlusunnati waljamaaca waxay ku kulansan yihiin yacni nisaabka inay dumarka guur ku kulmiyaan qadarka uga bannaani inta ugu badan inay afar tahay inta ugu badani inay afar tahay ayay ku ijmaacsan yihiin ijmaacuna waa xujatun sharciya waa xujo sharciya laa tajtamicu ummatii calaa dalaalay culamada qaarkood quweeyeen xadiiska ku soo arooray ummaddaydu baadi kuma kulanto in nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis laga soo wariyey xadiiskaana culammada qaarkood ayaa qaweeyey oo taxsiiniyey adilo kalena ijmaacu waa leeyahay oo u daliila ijmaacu waa leeyahay marka saddexda a yani markaa daliil bay u yihiin waana caddaynayaan oo daliil waa u noqonayaan waayahay qolada shiicada la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen maye ka badan baa la guursan karaa oo guur lagu kulmin karaa qaar baa waxay dooneen aayadda inay ka deliishadaan qaar waxay yidhahdeen sagaal baa bannaan qaarna waa ka sii badiyeenoo waxay gaadhsiiyeenba siddeed iyo toban qolyaha sagaalka yidhi waxay markaa yidhaahdeen dee nebigo maadaamuu sagaal ku kulmiyey dee waxay noqonaysaa in sagaalku ay bannaantay noqonayso haddii waxa weeye masnaa wa hulaasa wa rubaacna laba iyo saddex iyo afar laysu geeyo afar loo geeye saddex toddobay noqonaysaa laba loo geeyeyna sagaal bay noqonaysa sida kale markaa la yidhaahdo masnaa labalaba laga tilmaamayaa laba iyo laba isu gee waa afar wa hulaasa waa salaasan salaasan saddex saddex yacni salaasatan salaasatan saddex saddex saddex saddex isuge waa lix afartii uge waa toban wa rubaaca afar afar afar iyo afar isugee waa siddeed tobankii hore uge waa siddeed iyo toban waxay yidhaahdeen shiicada qaarkood siddeed iyo toban dumaraa in goor lagu kulmiyaa bannaan bay yidhahdeen aayaddana noogu daliila waxa ay sheegeen waxba kama jiraan aayadduna marka le masna ma aha laba laba marka la leeyahay laba laba loo geeyo in laga tilmaamayo yaa muraadku maaha ta kale labalabada iyo saddex saddexda iyo afar afarta in laysu geynaya maaha waxay noqonaysaa in markaa waxaa weeye qayb ay noqonayso yaa inay qayb noqonayso oo qaarkii laga tilmaamaayo labalabaha gursada labalaba gursada yaa haddii laha labalaba gursada labiyo laba afar guursada miyaa loo jeedaa yani marka haddii la yidhahdo lacag loo dhiibay iminka masalan yani waxaa loo dhiibay alfa dirham markaasaa la yidhi dirhamayni yani dirhamayni dirhamayni wa alaasatan alaasatan wa arbacatan arbacatan afar afar iyo saddex saddex iyo laba laba u qaybsadaa la yidhi miyaa laga qaadanayaa in laysu geynaayo oo la odhanayo siddeed iyo toban markaysaga isii oo waayo de waxaa la yidhi labalaba iyo saddex saddex iyo afar afar baa la yidhi waxaa laga tilmaamayaa qaarkoodna afar inay qaadanayaan qaarna ay laba qaadanayaan qaarna saddex qaadanayaan saasaa laga tilmaamaya oo waxaa looga jeedaa waawgan taqsiim baa looga jeeda oo haddii taqsiim looga jeedo maxaa aw looga dhigi waaye masna aw hulaasa aw rubaaca maxaa loo odhan waaye waxaa loo odhan waaye haddii sidaa la odhan lahaa waxay noqon lahayd midun in la doorto oo la odhan lahaa markaysaga mu'miniinta yacni markaysagaa labalaba guursada ama saddex saddex ama markaysaga afar afar laakiin markaa qaarkiinna inay waxaa la doonayaa in la yidhaahdo qaarkood dee afar afar ha guursadaan qaarkood labalaba ha guursadaan qaarkood saddex saddex ha guursadaan waa tawsiic laakiin awo hadday noqon lahayd waxay noqon lahayd dabal miduun doorta ya yacni waxa weeye miduun doorto ama xagga labalabada u baydha ama xagga saddex saddexda keliya u baydha ama xagga afar afarta keliya u baydha laakiin in qaarkiinna labalabada u baydho qaarkiinna saddex saddexda qaarkiinna afar afarta dee saa'iq may noqoteen haddii aw la odhan lahaa bay culamada qaarkood yidhaahdeen ee wuxuu faa'iidaynayaa inay sida iyo sidaba aqbalayso ya oo yacni waxa weeye ay dhici karto inay markaa mu'miniintii qaarkoodna ay doortaan yacni afar afarta ee mu'miniintii qaarkoodna ay doortaan saddex saddexda yacni mu'miniintii qaarkoodna ay doortaan labalabada ay noqoto markaysaga dadkii inay eh, yani ku kala qaybsan yahay arkaa marka waana sida muraadkee looga jeeday caynkaas yadaaba ahayd calaa kulli xaal istidlaalka noocaasi wuxuu noqonayaa mid marka aan sax ahayn oo halata eh, loo deliishanaayo in siddeed iyo toban bannaan tahay aayaddu ku tusin mayso cid ugu horraysa iyagoo la yimina ma jiro qowlkooduna waa mukhaalifun lilijmaac yacni waa mid ijmaaca khilaafsan waana mid axaadiista nebigana sala allahu aleyh wasalam khilaafsan lamana hayo saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam axad ka mid ah oo afar dumara wax ka badan meher isugu keenoo ku kulmiyey lama hayo ee qadarka ugu badan ee saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam guur ay ku kulmiyeen ee isugu keeneen mar keliya waxaa ugu badnaa afar baa ugu badnaa afar ayaa ugu badnaa marka taana sidaas yadaa weeyaan waxaa jirta waxyaalo qalad oo dadka qaarkood ka dhaca waxaa ka mida baa wuxuu qabaa afar dumara wuxuu doonayaa inuu haweenay kale guursadu rabaa mid buu talaaqayaa iyadoo talaaqii rajciga ahayd ku jirta oo aan cadad bixin ayuu doonayaa mid kale inuu meheriyo oo guursado mid shanaad taa kale uu guursanayo iyadoo tii hore talaaqii rajciga ahaa ciddadiisii ku jirta uma bannaana xaaraan bay ka tahay dee horta ha caddad baxo yaa nin baa ciddo ku jira ma maqashee yaa haweenaydu intay ciddadaa ku jirto talaaqaa rajciga ah ciddadiisa intay ku jirto waxay noqonaysaa uma bannaana mid shanaad inuu guursadaa laakiin hadday caddad baxdo waa u bannaanta waxaa la mida kuwaan guurka lagu kulmin karin masalanoo kale wuxuu qabaa haweenay buu qabaa haweenaydii buu talaaqay talaaq rajci ah iyadoo ciddadii ku jirto eedda ruma miday u tahay ama mid u ah ama habarya ruma miday u tahay ama mid u ah ama miday walaala yihiin ayuu doonayaa inuu mehersado ciddada gudaheedii uma bannaano tii horaa weli cismadiisii ku jirta oo guurkii kamay bixin mar hadduu talaaqu rajci yahay ciddadiina ku sugan tahay yacni dalaaqa rajcigaa taa ku jirtaa ilaa ay caddad baxdo uma bannaanaanayso inuu tan kale markaysa markaa guursado waxay ka dhigan tahay fii macna aljamci inuu kulmiyey ka dhigantoo guur ku kulmiyey wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf allah waxauu yidhi wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama faankixuu maa taaba lakum min annisa walamaa nasalat markay soo degtay taxarajuu waxay saxaabadii markaysaga yacni xaraj iyo dhib ka dareemeen oo dembi ka baqeen min wilaayat alyatiim agoonka inay xoolihiisa mas-uul ka noqdaan wa kaana fiihim man taxtahu alcashru aw ithamaani min alaswaaj wa kaana fiihim waxaa ku dhex sugnaa oo ku jiray man taxtahu alcashru aw ithamaan mid hoostiisa ay ku sugan tahay oo bimacnaa guurkiisa ay ku sugan tahay oo qaba toban dumara aw ihamaani ama siddeed dumara min alaswaaji oo dumara falaa yacdilu baynahunna uma cadaalad samaynayn dhexdooda fa nasala waxaa soo degay wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama wain khiftum haddii aa ka baqataan anlaa tuqsituu ay min anlaa tuqsituu inaydan cadaalad samaynin ay tacdiluu cadaalad samaynin filyataama ay fii sha'ni alyataama agoonta xaalkooda inaydaan ka cadaalad samaynin haddii aa ka baqataan fataxarajtum aa xaraj iyo dhib iyo markaa ka dareentaan min amrihim arrinkooda oo dembi ka baqataan inaa ku dembowdaan fa khaafuu aydan waxaa kaloo ka baqataan khaafuu waxa weeye maadigeeda iyo amarkeeda isku siiqa ah qaraa'intaa lagu kala gartaa yacnii amarkeedii iyo maadigeedii baa isku siiqo ku imanaya fa khaafuu ka baqa aydan noqoshaa lagu noqdaye anlaa tacdiluu bayna annisaa'i dumarka dhexdooda inaa u cadaalad samayn weydaan idaa nakaxtumuuhunna haddaa guursataan markaa guursataan darfiya maxda ka dhig fankixuu guursada tasawwajuu guursada maa taaba lakum min annisaa'i masna bimacnaa man maadu waa bimacnaa man man bay la macno tahay maa taaba ay man taaba kii wanaagsanaada guursada lakum idinka idiin wanaagsanaado min annisaa'i dumarka ka mida ama dumar ah mathnaa labalaba guursada wathulaasa saddex saddex guursada wa rubaaca afar afar guursada ay isnatayni isnatayni laba laba guursada wa salaasan salaasan saddex saddex guursada wa arbacan arbacan afar afar guursada looma jeedo afar iyo afar oo sideeda guursada muraadku maaha waxaa looga jeedaa afar afar guursada qaar afar ha guursadaan qaar kalena afar ha guursadaan qaar kalena afar ha guursadaan qaar saddex ha guursadaan qaar kalena saddex ha guursadaan saasaa loo wadaa walaa taziidu calaa dalika intaa ha ka badinina fain khiftum haddii aa ka baqataan anlaa tacdiluu inaa cadaalad samayn weydaan haddaa ka baqataan fiihinna iyaga markaysa shanigooda ku cadaalad samayn weydaan binnafaqati waalqasmi binafaqati masruufka iyo walqasmi qaybtaa ah markaysagaa habeendhaxa u qaybinaysaan inaa ku cadaalad samayn weydaan haddaa ka baqataan fa waaxidatan ay fankixuu waaxidatan inkixuuha mid guursada yacnii mid ku gaabsada mid qura guursada aw maa malakat aymaanukum aw iqtasiruu ama ku gaabsada calaa maa malakat aymaanukum kuway midigyaalkiinu hanatay ee min alimaai addooma ah ku gaabsada id laysa lahunna min alxuquuqi maa lizawjaati sababtuna waxay tahay waa tacliile laysa lahunna uma sugnaa markaa dumarka addoommada ah min alxuquuqi xagga xuquuqda maa lizawjaati waxa dumarka la guursanaayo u sugan yacni uma sugnaanayaan oo iyagu xuquuqda kalama mid aho xuquuqdaasoo kale yeelan maayaan dalika adna ay nikaaxularbaci faqad afar keliya in la guursado laga badin waayo marka lays yidhahdo waa loo cadaalad samaynaya aw ilwaaxidati ama mid qura in la guursado aw itasarii ama markaa in waxaweeye e, dumar addoomma ah in lagu kaaftoomo milkulyamiin dumar addoomma ah raaxaysiga lagu raaxaysanayo lagu kaaftoomo waxaa la yidhahdaa midkeeda suriya la yidhaahdaa saraari baana lagu jamciyaa suriya hmm. waxaa kale jira sariya iyo suriya sariya ciidanka yaree gaadada a ah baa la yidhahdaa ama ilaalada ah ciidan yaroo gaada ah haddii la diro sariya la yidhahdaa siinku waa kor dhigan yahay ra'duna waa hoos dhigan tahay mana shadna ra'du yaad waa shadantahay sariya saraari baa lagu jamciya taasi waa ciidanka gaadada ah. amaa suriya ra'da la shido siinkana la godo waa gabadha markaa addoonta ah ee milkulyamiinka loogu tegayaa suriya la yidhaahdaa maxaa suriye loo yidhi liannahu yusaru biha waa lagaga farxiyaa istimtaaca markiisa markaa ayuu dee ku farxayaa ama yacni waxa weeye waa nisbatu ila siri sirigaa loo nisbaynaya walaakin laa tuwaaciduuhunna siran ya zacamat basbaasatu annii qad kabirtu wa an laa yuxsina sira amhaali marka in yacni siri loo nisbaynayana waa dhacdaayo ay tahay marka calaa khayri lqiyaas calaa kayr lqiyaas aw itasari adnaa in afar keliya lagu gaabsado guurka ama mid keliya la guursado ama markaa e, milkulyamiin mid loogu tegaayo yani lagu gaabsado yani walow haba tacadudaan iyagu intay ba ha noqdaan maxduud maaha hadday markaa yani tahay maa malakat aymaanukum wax xaddan looma yeedhin adnaa ay aqrabu yada u dhowaansho badan anlaa tacuulu ay ilaa anlaa tacuulu inaydaan dulmi la iman oo jawr iyo dulmi la iman taasaa u dhowaansho badan bimacnaa inay cadaalad la timaadaan haddii dulmi lala iman waayo oo jawr laga madhnaado waxay noqonaysaa dee cadli baa lala yimi oo waasito dee cadliga iyo dulmiga u dhexeeyaa ma jiro ya marka inaad dulmi samayn weydaan oo jawr iyo dulmi samayn weydaan taasaa u dhowaansho badan bimacnaa inaad cadaalad samaysaan taasaa u dhow masalada ku saabsan dumarka mutacadidka ah in la banneeyey ciddii ku rajo badan inay u cadaalad samaynayso waa sida markaa caqliga iyo markaa xikmadda iyo sharciguba keensanay waayo dee marar badan ragga iyo dumarka waxa badan sida khaalibka ah dumarkaa badan wakhtiyada qaarkoodna inay raggu yaraan doonaan waa la sheegayba waxyaalaha ragga ku imanayo dee dagaallada iyo waxyaalahaas inay ku yaraadaan iyo marka hore lafteeda markaysagaa dhalashada inamadu ay dhalanayaan inay ka yar tahay dhalashada ay habluhu dhalanayaan iyo marka dambe waxyaalaha la kulmaaya yacni markaa mid walba waa kaga badan yihiin dumarka marar badanna markaa dumarkaa fara badan haddii markaa tacadudka aan la bannayn in dumar mutacadida ninkii aynay u bannaanaan waxaa ka imanaysaa dumar fara badan inay waayaan rag guursada waa midda kale ee guurkii wuxuu iska leeyahay takaaliif buu leeyahay oo ninka markaa waxa weeye guursanaya waxa laga rabaa meherkii iyo masruufkii iyo mariinkii baa laga rabaa xuquuq baa markaysaga ku waajibaysa nafaqaa laga rabaa bili baa laga doonayaa gabadhu hadday xataa khaniyo tahay oo xoolo leedahay dee wax masruufi ku waajibi maayo iyada marka waxa weeye masruufkeedu iyo mariinkeeduba wuxuu saaran yahay ninka ayuu saaran yahay xuquuqdii ninku way fuulaysaa waa markaysaa marka qawaamada iyo mas-uuliyadda iyo taacada uu ninku u yeelanaayo waxaynugu tegi doonnaa alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim laba sababood baana loogu yeelay qawaamada wuxuu u leeyihi haddama aragta marka sidaas aawadeed gabadhii waxay u xidhantahay ninka yacnii amarkiisa iyo taacadiisa inay ku sugan tahay amarkiisa iyo taacadiisaay ku sugan tahay isaga inay u xabisan tahay marka masruufkii isagaa laga rabaa marka nin waliba dee hawshaa ma wada awoodi karo sidaas aawadeed inan kasta oo dee shabad noqoto oo kortaa waa dhici kartaa inay guur isaga diyaar tahay waa iyadoo wax ka xidhani ma jiraan mid mid uunta iska diidda mooyaane laakiin sida khaalibkaa haaliban yacni marka waxa weeye hadday da yani mucayana gaadho yacni waa iska diyaar cid markaa u qalanta haddii ay hesho laakiin nin kasta oo da'daa gaadhaa guur uma diyaar aha yacni humuum kalea laga yaabaa inay ku furan tahay inaanu howlaha markaysaga aanu ka soo bixi karin waxyaalo badan baa iska jiri karaa dee marka waxa weeye dumarkii haddii markaa la yidhaahdo yacni miqura ninkii u bannaan haddii la odhan lahaa waxaa ka iman lahayd inay dumar fara badani ay rag waayaan markay dumar fara badani rag waayaanna waxaa ka iman lahayd shahwadii dadka waa ku abuurantao waa wax markaa ku abuuran weeyaane inay xumaantii iyo zinadii badato ayaa markaa ka iman lahayd marka waxa weeye yacni markaa sharciga iyo caqliga iyo xikmada mid waliba waxay keensanaysaa in la banneeyo tacadudkii markaysaga in la banneeyo tacadudkii in la banneeyo ta kale markaysaga ummadda waxaa loo baahan yahay in la badiyo oo kasrada iyo badnaanshuhu waa quwa iyo xoog hadda ma aragtaa oo haddii markaysaga ummaddu ay fara badan tahay yacni waxna waa iska celin kartaa cadowna waa iska celin kartaa dee awoodna waa yeelanaysa yacni xaggii marka waxa dhaqaalihii xaggii markaa cududdii xagga markaysaa markaa dee waxqabsigii markaa ummaddu siday wax u qabsan lahayd wax u soo saari lahayd markastoo kastoo waxaweye ay farabadato dhaqaalihii waa badanaya oo waxaweye qof walba arsaaqdiisaa qoran wama min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha haddii la doonaayo dee markaysaga in xoolo la yeesho oo markaysa markaa dhaqaale la raadiyo taranta markaysa markaa waa in la badiyaa tarantu markastay badato dhaqaalihii xooluhuna waa badanayaan yacni cududdii iyo xooggii waa badanayaa yacni markaa saas yadaaba markaa imanaysaa marka sidaas aawadeed si ay ummaddu cadowga isaga celiso si ay awood u yeelato si ay xoolaheed u farabataan si markaysagaa dadku markaysaa marka ay u tarmaan oo u bataan oo arlada u camiraan si markaysagaa dadka ilaahay caabudaya ee markaysaa markaa rabbi keligii caabudaya loo badiyo kullu daalika waxay keensanaysaa taranta markaysaa ummadda in la badiyo haddii la yidhahdo markaysaa marka waxaweye tacadudku ma bannaanana waxaa ka imanaysa ummadda taranteedu inayna badan ayaa markaysaga ka imanaysa ummadda taranteedu inay badan ayaa markaysaga ka imanaysa qofkii dumar ahaydna inay waxaweeye markaa nin marka uu qabo oo uu xuquuqdii markaysaga uu siinayo oo taran ay wax ka helayso oo masruufa ay helayso oo waxaweeye markaysaga yacni eh, xaqii gogasha ay helayso yacni markaa manfaca ugu jirta iyo waxtar baa ugu jira inay weydo oo cidlo iska joogto oo markaysaa sidaa ku weynaato ku gabowdo waxa uga fiican inay markaysa markaa taran yeelato oo ay markaysa dhaqanto oo markaysa ubad ka dambeeyo ubadka u soo duceeyaanoo hooye ay noqoto ayaa uga fiican oo inay markaysa markaa yacni qof dumaro kastaaba dee nin gaara markaysa ma herayso marka waxa weeye waxaa la banneeyey tacadudkii haddaba markaa si aan markaa loogu cadaalad samayn kari waayin waa la xadidey oo lama odhan mid sii daysan weeyo nin waliba intuu doonuu guursan karaa oo guur ku kulmin karaa lama odhan maxaa laga dhigay waxaa laga dhigay xadka ilaa afar baa laga dhigay ya haddaa markaysaa ay noqoto cidi inay tallaabsato oo guur ku kulmiso dhowr dumara afar yayna ka badin laakiin ilaa afar waa wadi kartaa dadka badankooduna ilaa afarta ma wadayaan badankoodu yacni ilaa halkaa ma wadayaan marka waxa weeye haddii intaa ay ka badato waxaa dhici kartaa inay markaa cadaalad samayn waayaan saas aawadeed baa intaana lagu xadiday intaasna waxay noqonaysaa yani marka waxa weeye xaggii kasrada ha xigto laakiin waxay noqonaysaa markaysaga yani mid aan dee yani markaa farakabax ahayn oo markaysaga sii fara badnayn ayay markaysaga waxay noqonaysaa marka saasaa xikmaduna ugu jirtaa yani markaa faa'iidadaasna ay ugu sugan tahay ummadda taranteeduna ay ku xidhan tahay ummadiba ummadday ka guur badan tahay waa ka taran badan tahay oo waxa weeye haddii guurka la badiyo tarantu waa badanaysaa haddii tarantu badatana yacni xoogga ummadduna waa badanaya cadowgana waa iska celin kartaa laakiin haddii tarantu yaraato waxa weeye waxay noqonaysaa yacni cadowna dee iskama dhicin karto waana waxay qabsan kartaana waa iska koobnaanaya waa yaraanaya halkaha inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk